dhibaato ka taagan dhibaato cunoxumo iyo dhibaato biyo iyo dhibaato caafimaad iyo macluul salka ku hayso raashin la-aanta iyo raashinka cariye ee galay iyo maceeshadii oo kor u kacday ayaa runtii degmooyinkaas haysto waxaa moodaa xogoo in annada laftirkeedna mas-uuliyiinta dhinac naga soo saarayso waxaa moodaa nimankan ciidanka howlahan ciidan hayn in aysan u suuro gelin inay daba ordaan oo daba kacaan ciidamada muxuu ahaa qoladan nabadiidka ay daba kacaan oo ay dariiqyada furaan sababuna waa sababo laska qiyaasi karo oo ciidamadeena soo dabalka soomaaliyeed waxaad moodaa inay aada ugu xiran yihiin muxuu ehm, ahaa eh, taasweynka eh, ciidamadan ajnadiga ah laga jooga haday tahay dhinaca sifaasta iyo taasweynka intaba marka eh, in dib laiskugu noqdo oo runtii daruuryada la furo maxaa yeele ma yara sideed degmo ma yara qaarkood dhibaatooyeyna taageersiideen ilaalada xudur iyo waajib dacdoor iyo ka taagan macluul badanaa shacabsi aadan lahayn ku xaragoontiisa wax furxan maaha aha inaadan shacabsi aadan lahayn ku xaragootid runtii waa wax laga fiican yahay waxaa laiska qaadhihi karaa markaad aroorka la tagtid shacabsiga in yiraahdo e c qofki lahaa oo meesha xaflada kugu yimaado ciidamadeenna markaan runta cabiro weeye waxay aad iyo aad ugu tiirsan yihiin taatleynta eh, ciidamada maajirada yani martida noo ah eh, dabcan qorsho waa jiray laakiin waxaad moodaa eh, in qorshahaas caqabato ay ka hor timid anugu hadda aanan meelahan ka sheegi karin laakiin ka baxsan muxuu ahaa awoodda ciidankeena iyo awoodda xukuumadda ku-tiirsanaasho aada u leeyahay lagu tiirsan yahay ciidamada algeria daraadeed runta marka loo hadlo anigu dacantam uma hadli karo laakiin kuma qanacsani in aysan amson awoodin in taableynta ciidankeena siinayso ay taableeyaan si yani dariiqyada loo furo laakiin hadii weydiisad boqol sababood eh, oo aanan ku qanci karin annaga ayaa la sheegaya eh, aad baan uga xumahay anigoo ah wasiirka arrimaha gudaha in maanta ay hor taallo eh, degmooyin la xureeyey oo misna aan lala xiriir karin oo hadda masalan waajib iyo qudur afartan maalin ka hor ayaan raashin u rabnay waxay ku xayran yihiin magaalada baydhabo xerada amsom ay dhex fadhiyaan oo ay sugayaan in la waxeeyo waana nasiib daro runta marka loo hadlo eh, loogana waayin run marka loo hadlo eh, in magaalooyinka dareedyada la furo laakiin waxa aanan garanaynin oo runtii eh, qaab daran ayaa ka socdo waana nasiib daro waxa dhacay iyo waxaa socdo dabcan waxaan amaanayaa wasiirkii hore ee iyo mataqaanaa dhaqanka cusub uu bilaabay qof walbaba markii bresharka iyo dhibku ka bato muxuu ahaa u waayo taafleyn iyo mataqaanaa dhiirigelin u waayo dabcan dhaqankaas oo wasiirka uu bilaabay ayaan u malaynaa in loo wada dhiran doon